وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد درسigani waa dersigeenii labaad kuna saabsanaa kitaabkeeni la magac baxay almuctaqad الصaxiixu alwaajibu عalى kuli muslimi اctiqaaduhu lilcalaama addaaciya cabdisalaam ibn barjas alcabdilkarimi raximah اllah waxaan ka bilaabaynaa safxada kod iyo tobnaad kitaab baan haysanaa kulligeen almuctaqad الصaxiixu fi twxiid الrububiya xal ayaan soo tilmaanay waan soo dulmarayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala waa caqiidada saxiixa ah ee ku aadan keliyeynta rabbinimada in ilaahay loo keliyeeyo tawxiid waa keliyeyn alrububiya towxiidka loo yaqaano towxiid rububiya oo ilaahay loo gooni yeelo oo aan cid kale ilaahay lala wadaajinin keliyeyn baa la yidhaahdaa ilaahay in loo keliyayo tabaaraka wa tacaala alrububiya markaanu leenahay qaacidada koobaad ama tacriifka qabsada waxaa la yidhahdaa towxiidu afcaali اllah allah tabaaraka wa tacaala wixii fal ah ama ficila oo ka soo fula towxiidka ka hadlaya ya culummadu waxay u yaqaanaan towxiidu rububiya tawxiid rububiya wuxuu ku wareegeysanayaa inta badan macaani shan ah kitaabkaa noo keeni doona laakiin haddaan sii sheego alrububiya oo laga wado bimacnaa almalik waa allaha boqorka ahee koonkan iska leh alrububiya bimacna arazaaq waa midka wax arsuqa eh, caafimaadka bixiya awlaada bixiya ee wax walba asaga ayaa bixiya tabaaraka wa tacaala macaanida alrububiya waxaa ka mida almudabbir waa allaha wax maamulaa qabowga kulaylka madowga yacni iftiinka roobka abaarta alrububiya oo bimacna alkhaaliq ah allah asaga ayaa wax abuura keligii alrububiya oo bimacna almurabbi asaga ayaa wax barbaariya shan macaani baan hadda sheegnay oo tawxiidkan soo gudagelaya soo hoosgelaya tacriifkiisana waxaana nidhi waa tawxiidu afcaali illaahi in loo keli yeelo goonina looga dhigo falka ilaahay afcaasha ilaahay khalqiga iyo abuurka cidaan asaga ahayn wax ma abuurto alraasiq cidaan asaga ahayn wax ma bixiso almaalik cidaan asaga ahayn wax ma maamusho almudabir cidaan asaga ahayn wax ma maamusho almurabbi cid aan asaga ahaynna wax ma tar ma barbaariso laba qodob baan sheegnay tacriifkiisa iyo macaanida waxaa kaloon tilmaannay xalay oon ku celinaya bidn illahi tabaaraka wa tacaala tawxiidkani waa tawxiid ka dhexeeya gaal iyo muslimba maxaa yeelay ficilka ilaahay iyo afcaasha ilaahay dee cid walbay ku dhacaysaa roobka imaanaya qof walba abuurka gaal iyo muslimba waa la abuuraa geeriday dhimashada gaal iyo muslimba ajal bay leeyihiin arsaaqadda cid alla ciduu doono ilaahay arsuqaa qof baa gani laga dhigayaa gaal baa hani laga dhigi karaa gaal baa faqiir laga dhigi karaa soo maha muslim mu'minabaa baa laga dhigi karaa muslim mumina faqiir laga dhigi karaa allah jala wacala waa facaalu lima yuriid ilah wuxuu doonuu sameeyaa laa yus'alu camaa yafcalu wa hum yus'aluun allah wuxuu sameeya isaga lama weydiiyo maxkamada rafcaan laga qaata male maxaa yeelay walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay wuxuu samaynayo cidhibtiisa wixii ka imaan doono iyo natiijada ka imaan doonta isagu kama baqayo waa xakiim oo shay walba waxa ku haboon iyo meesha ku haboon iyo goorta ku haboon ayuu dhigaa tawxiidka waxaa soo gulaya gudagelayaanu nidhi wuxuu alle jecel yahay iyo wuxuusan alle ya uusan jeclaynba way soo gudagelayaan cibaarada haddaan isticmaalo bimacnaa rasuulullahi ilaahay baa abuuray moxamed sala allahu alay wasalam jibriilla allah ayaa abuuray subxaanahu jala wacalaa wa kadalika ibliis iyo shaytaan iyo jaan iyo jinni iyo cifriid na ilaahay baa abuuray tabaaraka wa tacaala kuwa shar bay ka samaysan yihiin kuwana khayr maxdi a bay ka samaysan yihiin ilaahay muxuu abuuray xikmad asagu uu og yahay aragtideennu waa shar alla xaggiisana waa xikmad xali waan ku dheeraanay waa qodob asagana miima tawxiidkani waxaa soo gudagelaya qofka tawxiidkan qiraay macnaheedu inuu muslim yahay kama dhalanayso waayo gaaladu waxay qirsan yihiin tawxiidkan kulli waa wada ogne yaa abuuray koonkan hadii la dhaho da gaaladan aan la joogno maxay dhahayaan so allah ma dhahayaan <clears throat> wahaakada kitaabka isagaa kuu keenaya khulaasada waanu samaynay waan dul istaagaynaa marka aada oola socda insha allah mualifku wuxuu yihi raximah llah yactaqidu ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaaca on xalay soo sheegnay yaa loola jeedaa ahlusunna waljamaaca yaa loola jeeda xalaan soo sheegnay alsaxaabatu wاtaabicuuna waman bacdahum wifqa fahmi salafi saalix salafu saalix fahamkoodii dadka qaatay baa la yidhaahdaa ahlu sunnati waljamaaca waxay waxay ictiqaadsan yihiin shukran ana allaha tabaaraka wa waxdahu alla tabaaraka wa inuu yahay maxay keligii alla tabaaraka wa waxdahu keligii inuu yahay mutafaridun mid la gooni ah oo cid la wadaagta ayna jirin bilkhalqi abuurka soo bilkhalqi abuurka walmulki maamulka iyo madaxnimada iyo watadbiiri wax maamulidda midna waa abuurka boqortooyada guud waxna waxa weeyaan waa maamulka isbedelka insaanka geerida iyo dhimashada <clears throat> qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ina rabbakum suuratu alacraaf aayadda konton iyo afraad dadow rabbigin aan idin baro wuxuu yihi alle allahu wey almacbuud way noogu imaan doontaa tawxiidka tawxiid aluluhiya wa tawxiid alطaaca walinqiyaad wa tawxiidu afcaali cibaad tawxiidka markaan ka sheekaynay noo imaan doontae dadow rabbigiin waa allah aladi allaasoo khalaqa abuuray u fiirso asamaawaati fi sittati ayaam samaawaadka toddobada ah iyo dhulalka toddobada ah alla wuxuu ku abuuray lix maalmood gudahood wamaa masanaa min luguub aayad kale ilah wuxuu leh wax dhiba nagama soo gaarine wuxuu alla ku abuuri karaa kun fa yakuun bini aadamka la barayaa tartiibka hooyadu intay uuraystay dhali kartaa bini aadamka la barayaa tartiibka sagaal bilood hooyadu inay uur ku wax walba tartiibkaa la baraya alla laa yucjizuhu shayun fi lardi walaa fi samaa ilahay wax cajis geliya lama arko tabaaraka jala wacala uma intaa kadib istawa alla waa uu ka saramaray cala alcarshi carshiga ayuu ka saramaray qaala tacaala alraxmanu cala carshi istawa istawa bimacnaa calaa wartafac waa uu ka saramaray mar kalena waan sharxi doonaa haddii alla yidhaahdo booskeeda alla wuxuu yidhi yukshi leyla nahaara alla waa midka geliya alleyla habeenkiibu annahaara maalinta dhex geliyaayo mara habeenkii baa yaraada mara maalintii baa yaraa yatlubuhu xaal uu leylku raadinayo <clears throat> maalinta xafiifan si isdaba jooga si isu daba socdaan wshamsa wاlqamara ayuu alla maxaa la yidhahdaa tabaaraka wa tacaala abuuray oo isdhexgeliyaa oo alla abuuray wshamsa wاlqamara maya wshamsa qoraxda iyo wاlqamara iyo wاnujuuma musakharaatin bamri waa kuwo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku sakhiray biamrihi amarkiisa ay ku socdaa sooma alaa lahu lkhalqu ilaahay wuxuu keligii leeyahay abuurka waalmru maamulkana asagaa laho asaga ilaahay waxna abuura maamulkana asagaa iskale tabaaraka allahu rab alla sarree allihii rab caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa suuradda marka waxay tilmaamaysaa tawxiid rububiya wa qaala tacaala ilahay aayadkan wuxuu ku yidhi lilahi alle keligii wuxuu leeyahay mulku samaawaati samaawaadka maamulkooda iyo wlard yakhluqu waa abuuraa maa yashaa wuxuu doono so ilahay mashii'adiisa kuma xidhno almashii'atu wاliraada baabu اlqada wاlqadar markaanu gaadhno ayaanu mari doonaayo sida imaamu shaafici dhihi jiray maa shiئta kana wain lam asha wamaa shiئtu lam yakun in lam tasha allah waxaa doonto wuu dhici anigu yaana doonine waxaan anigu doonana ma dhacay adigu haddaada doonin qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah marka qadarkaan ku gaari doonaa ma kaana wma yakunu wma lam yakun low kaana kayfa yakun ilahay inuu wax walba og yahay tabaaraka wa tacala lilahi milku samaawaati wاlard yakhluqu ma yasha wa qaala tacaala rab اlciza wuxuu leeyahay tabaaraka jala wacala low alle wuxuu leeyahay keligii mulku samaawaati waalard waa boqor sooma ahayn almulk mulku samaawaati waalard boqortooyada iyo maamulka samaawaadka iyo dhulka ayuu leehay yuxyii waa nooleeyaa cidduu doono wa yumiitu waa dilaanaa waktigu cidduu doono ajashu dhalashada iyo dhimashadu gacanta ilahay bay ku jirtaa soo saas maaha aha e, yaa mashaa'ikh cidan allahin miyaa wax disha ma cidan aan la ahayn baa wax noolaysa ma cidan aan ahayn baa wax arsuqda ma cidan allahin baa wax abuurta ma cidan allahin baa wax barbaarisa tawxiid rububiya la yidhahdaa lahu mulku samaawaati walard yuxyi wa yumiit wa huwa calaa kuli shayin qadiir ilahay wax ku culus maa jira qaadirun calaa kuli shay shay walba alla waa awoodaa tabaaraka wa tacaala kadib uu baab kalu guntay wuxuu yidhi almushrikuuna laa yunaasicuuna fi tawxiidi rububiya mushrikiintu laa yunaazicuuna kama murmaan lam yunaazicuu kama murminba fii tawxiid rububiya tawxiidka la yidhaha tawxiid rububiya muranba weligood mayna gelinin ogaada gaalada in yar oo mulxidiin la yidhaahdo qur-aankuna dahriyiin u yaqaano wamaa yuhlikuna ila dahru qolo yar oo noocaasoo aad fulla qaliila ah ma ahane gaal adduunku ama ahlu kitaab ha noqdo ama mushrik ha noqdo ama buudi iyo dabcaabud ha noqdee way isku waafaqsan yihiin inuu ilaahay koonkan abuuray soo ma koonkan inuu ilahay leeyahy way isku waafaqsan yihiin keligii inuu wax dilana way og yihiin inuu wax nooleeyana way og yihiin soo ma laakiin maxay inkirsan yihiin towxiidka noo imaan doono oo cibaadada inuu keligii leh bacfiga iyo in laysa soo saari doono lais xisaabin doono umuuraha wey waana midda qur-aanku saddex iyo toban sano maka nabigu intuu joogay qur-aanka maka kusoo degay aad waxaa loogala hadli jiray dhimashada iyo bacdiga lana iyo cibaadada lianna waatay inkirsanaayeen wuxuu yihi mualifu raximah llah wa hada tawxiidu huwa lmusama bitawxiid rububiya tawxiidkan aanu nidhi gaaladu aslanba lam yunaazicuu waa tawxiidka loo yaqaano tawxiidka keliyeynta alla loo keliyeelo rabbinimada wa huwa mustaqirun fi nufuusi lbashar bini aadamka oo dhanna qalbigiisu waa degan yahay oo waxaa la yidhahdaa tawxiid lfitra magacii tawxiid lfitra fitrat allah fitrat allah alati fatara annaasa calayha waa caadi waa ilaahay baaba ku abuuray qof walba inuu dhaho ilaahay baa jira xataa gaalada qur-aanka faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allah mukhlisiina lahu diin arrintu markay ku adkaato xataa yani waxa weye ilaah bay beryi jireen tabaaraka wa tacaala wa huwa mustaqiru fi nufuusi اlbashar laa yunaazacu fiihi axadu min annaas laa yunaazacu lagalama doodo fiihi tawxiidka dhexdiisa axadu min annaasi lagalama doodo muslima kaana am aw kaafira gaalay muslimba way yaqaanaan kama qaala allahu tabaaraka wa tacaala can lkufaar ilahay gaalada markuu ka sheekaynayo wuxuu yidhi walain sa'altahum ya muxamed sala allah alay slam nebi moxamedow haddii aad weydiiso mushrikiinta man haddaad weydiiso waa kuma manka khalaqa asamaawaati waa kuma midka abuuray samaawaadka waalarda waa kuma khalaqa alarda dhulalka midka abuuray waa kuma wasakhara fududeeyey ashamsa qoraxda iyo waalqamara layaquulunna waxay dhihi doonaan allahu warkan yaa yidhi yaa ka warramaya mushrikiinta rab اlciza alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu اlkhabiir asaga yaqaan baa ka warramaya rab اlciza tabaaraka wa tacaala sida oo kale wa qaala tacaala canhum ayda mar labaad alla ayagoo asagoo ka sheekaynaya mushrikiinta wuxuu yidhi wamaa yu'minu akharuhum biاllahi ilaa wahum mushrikuun wamaa yu'minu ma rumeeyo akharuhum gaalada mushrikiinta badankood billaahi alla ma rumeeyo badankood alla ma rumeeyaan ilaa hadday rumaynayaan wal xaal hum ayagu mushrikuuna ayagoo ilaahay wax kale la caabudaya ma ahane yacni hadday rumaynayaanna ilaah bay cid kale la caabudaan tabaaraka wa tacaala waa aayad cajiib oo caddaynaysa oo gaalada iimaan qaybta rububiyada u sugaysa oo ilahay baa usugay tabaaraka wa tacaala wamaa yuminu akarum billahi ilaa wahum mushrikuun oo hadda maxaan soo maraynay war yaa abuuray war yaa abuuray war yaa abuuray maxay dhahayaan sayaquluuna lilah sayaquluuna allah ilaah baa abuuray bay leeyihiin walidalika baa mujaahid fiiriya mujaahid binu jabrin waa taabici kabiira waana talabadii iyo ardaydii cabdullaahi binu cabaas gaar ahaan tafsiirka ka qaadatay ida jaءaka tafsiru can mujaahidin faxasbuk hadduu tafsiirka mujaahid binu jabrin xaggiisa hadduu kaaga yimaado faal rasi wlcayn facala ara'si waalcayn marka waa imaamun fi tafsir wa imaamun fi tafsir waana ardayda cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay asagoo fasiraya aayadda iimaanuhum iimaanka uu rabbi u sugay waa qawluhum hadalkii ay dhaheen baa iimaana allahu khaaliqunaa alla ayaana abuuray wayarzuqunaa alla ayaana biila na arzuqa caafimaadkana siiyo awlaadda bixiya arsaaqadu way ballaadhan tahay annaga markaan arsaaqad maqalno waxaa nagu soo degdega wax la cuno may arsaaqadu waa shay ballaan caafimaadku waa risqi oo awlaadu waa risqi oo caqligu waa risqi oo xoog hadduu alle ku siiyo waa risqi oo cilmi iyo aqoon hadduu alle ku siiyo waa risqi ogaada risqigu waa abwaab ballaadhan wey yaa bixiya waxaasoo dhan allahu tabaaraka wa tacaala wa yarzuquna wa yumiituna asagaana dila fa haadaa iimaanun buu yidhi horta intaa waa iimaan ay dhaheen allahu khaaliquna wa yarzuquna waa iimaan maca shirki cibaadatihim hayrahu iimaankaasi way la imaanayaan ayagoo haddanana ay ku garab wadaan ilaahay inay cid kale la caabudaan aayaadka soo socdaana tusi doona ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ay dhihi doonaan iyo inahum kaanuu ida qiila lahum laa ilaha ila allah yastakbiruun aayaadka noo soo socda biidn illahi tabaaraka wa tacaala ciwaan kale ictiqaadu lmushrikiina ana aalihatahum yutawasalu biha ilى اllahi lأnnaha takhluqu wa tarzuq ictiqaad lmushrikiin mushrikiinta iimaankooda ay ictiqaadsan yihiin ayuu u baab yahay oo maxay aaminsan yihiin ana aalihatahum ilaahyada waa min baabi اlsmi faqad ee ilaah la qiraya ma ah ogaada laakiin maadaama ayagu ictiqaadsan yihiin inay ilaahyo yihiin baa loo sallimayaa magacyadooda un baa loo daynaya wa ilaa ilaah ma aha lakum diinukum waliydiin bay lamcani tahay oo de diin batilo diin waa lagu magacaabi karaa soo ma min naaxiya luqa wa min naaxiyati ictiqaadi hada alqawm haaulaai alqawm ictiqaadkooda waa loo dhigi karaa wa ilaa ilaha runta waa allah alwaxid alfard samad aladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad aladi lam yalid walam yulad lam ytakid saaxibata walaa walada allaha koonka laa bidaaya lahu walaa nihaaya huwa alwalu walakhiru walظaahiru walbatilu huwa alwalu falaysa qablahu shay wa huwa alakhiru falaysa bacdahu shay wa huwa alظaahiru falaysa fawqahu shay wa huwa albatilu falaysa dunahu shayءu wa huwa calى kuli shayin qadiir allahaas baa anagu caabudayna soo marka ana aalihatahum ilaahyadoodu yutawasalu biha ilah ila llahi ilahay baa loogu tawasulaa yani ilaahay baa loogu dhawaadaa tabaaraka wa tacaala majeedaan ilaah baa loogu dhawaadaa ayaga xaggooda ilaahyadooda maxay ugu dhawaadaan ilaah oo waxay leeyihiin waan ognahay ilaahyadan inayna ayagu wax abuurina ilah baa noogu dhawaanayna ayagaa ilahay noo dhawaynaya laa anahaa takhluqu wa tarzuq ma aha inay ayadu ilaahyadu wax abuurayaanoo ay wax arsuqayaan maaha aha warka aada ila fiiriya ilaahyadan ay caabudayaan waxay leeyihiin ilaah bay noo dhoweynayaan laakiin ooma caabudayaan inay ayagu wax abuuraan ama wax arsuqaan warkaa waa la fahmay sooma ha marka wuu kuu sharxaya wuxuu yidhi falam yakun ilmushrikuuna gaaladu ma aynan ahayn yactaqiduuna kuwa aaminsan ana aalihatahum ilaahyada ay caabudayaan mushaarikatun mid la wadaaga lilaahi alla fi lkhalqi inay alla wax la abuuraan oo ilaahay abuurka la wadaagaan ma ayna aaminsanayn bal kaanuu yactaqiduuna iska da inaysa aaminsan yihiin oo waxay aaminsanaayeen anna dalika abuurkaasi lilaahi waxdahu inuu alla gooni u yahay saasay aaminsanaayeen oo da ilaahyadoodu marka maxay qabanayaan wa ana aalihatahum waxyaabahana ilaahay sokadiisa caabudayaanna yutawasalu biha ila allah ilaahay jaranjar loo fuulo weeye oo ilaahay baa loogu dhowaadaa wa tutakhadu shufacaa'a waxayna ka yeeshaan ergooyin kuwa ilaahay nooga orgeyay waxay leeyihiin cinda allahi bay nooga ergeynayaan cinda allaahi bay nooga ergeynayaan waxay leeyihiin ilaahay waa loo kala dhow yahay saa daraaddeed soomada arkay dadka dhaha awliyadaan ilaahay usii maraynaa soo maydaan arkin awliyadaan ilaahay usii maraynaa oo maad ilaahay keligii caabudid abuurkaba keligiibaa leh risqigana keligiibaa bixiya keligiibaa ku dilaya keligiibaa ku soo saari doonaa war maad caabudid waxay leeyihiin waa runta laakiin ilaah waa loo kala dhow yahayo madaxweyne markaad doonayso wasiir baa loo maraa war waa bashar ilaah iyo khaaliq iyo makhluuq baad adigu isku miaalinaysaa madaxweyne muxuu yahay haddaadan weligaa madaxweyne la kulmin miyaa lagu jabayn mise waa lagu naari ma camal ku xidhan baa jira madaxweyne inaad la kulanto laakiin allah inaad la kulanto camal baa ku xidhan oo cibaada ku xidhan oo taaca ku xidhan waana asbaabaha aan kitaabkan u akrisanayno inaan caqiidadeennu noo saxsanaato oo aan qubuuraha la dul fadhiin oo aan mataqaanaa ilaahay khayrkii la caabudin oo aan ciid iyo caro laga soo qaadanin oo aada dhihin wadaad hebel baan barakaysanayaa oo aan la isku dilin soomad la isku jiirin arrintaa weeye arrinta muslimiinta lagala dagaalamayo saan xalay qisadii tubaysh ibnu xubaysh aan soo sheegnay oo kale wa ana aalihatan yutawasalu biha ila allah wa tutakadu shufacaa cinda allah kama qaala tacaala siduu alla yidhi alaa lilahi diin lkhaalis dhegaysa oo dhagahana fura caqligana fure lilaahi alle keligii wuxuu leeyahay addiin alkhaalisu diin barax tiran diin aan waxba aan lag aan la barxin beer diin aan waxba lagu darin biyo cadoo cadan casiir lagu darin biyuhu isbedelayaan waa biyaha cad wey alaa lilahi diin alkhaalis intaa markuu alla sheegay wuxuu yidhi waladiina kuwa ittakhaduu yeelanaya min duunihi kuwa alle sokadiisa yeelanaya awliyaaa kuwa naasiriin oo u gargaaro oo ay baryaan oo ay wax ka raadsadaan oo ya maa nacbuduhum awliyaaa kuwa ilaahay kayrkii awliye samaysanaya waxay dhahayaan yaquuluuna waxay leeyihiin maa nacbuduhum ma caabudayno ilaa haddaanu caabudayno waxaan u caabudaynaa liyuqaribuuna inay noo dhaweeyaan bas ila allahi zulfa inay alle noo dhaweeyaan oo keli baanu ka rabnaa ee waanu ognahay inayna ayagu waxna abuurin waxna arsuqin arrintaa waa arrin khatara waana caqiide khaldan walidaalika baa nabigu markuu maka qabsaday alayh wasalaam saddex boqol iyo lixdan sanam baa dhex yaalay walcajiib sanam walba shaqo gooni ah sanamkii abaarta hadday dhacdo sanamkii caruurta la weydiisanayey sanamkii dagaal markuu dhaco asaga la beri jiray sanam walba nooc buu lahaa saas daraaddeed qubuurta iyo walidaalikaba shareecadanu qubuurta way la dagaalantay oo waxaa weeyaan lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida marka qubuurta in la weyneeyo qubuurta waxaa lagu talagalay in la soo ziyaarto oo aakhare ay kusoo xus oo dhahdo asalaamu alaykum daara qawmi muminiin ina in sha allahu bikum laaxiquun nas'l اllaha lana wlakum alcaafiya antum salafuna wa naxnu bilafr inaad kusoo cilmi qaadato ayaa loogu talagalay in la baryo looguma talagelin hal su-aal hadda intaynan hadaa isweydiino shaksigan qabriga ku jira laba aan ka soo qaadno inuu weli yahay aan ka soo qaadno welinimadiisa ma asagay anfici mise ku anfici isagay anfici ilahay buu la hortegay waa ko hadduusan weli ahaynna soo laf cidlo atoobin kuma haysid marka haaso saas maha maba ogida qofkan inuu wuxuu ku dhintay miyaad ka garanaysaa ikhwaani qof qalbigiisa jeexa ma garanaysa walaalayaal ha walaalayaal ma jiro qof qalbigiisa qofna intuu jeexa yidhi qofkan taskiya la siiyey walaalayaal ma jiro walidalika ayaan janno u qiraynaa cidda ay shareecadu u qirtay bes ah ayaan janno u qiraynaa abubakar fi ljanna soo ma wa cumar fi ljanna wa cuhmaan fi ljanna casharatu mubashariina biljanna abu hurayra caaisha hooyadeen khadiija hooyadeen haddee saxaaba waxaa jira jannada qaarna gooni gooni loogu bishaareeyey bilaal saasaas maha kulu dalik wa qaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi qul ara'aytum shuraka'akum aladiina kitaabkan wuxuu cajaa'ib ku lehy ikhwani qur'aanka ayuu nagu xidhayaa qur-aanka iyo sidii caqiidada ay looga qaatay buu na barayaa walidalika ufiirsa alla wuxuu yidhi qul waxaad dhada ya muxamed calayhi الsalaatu wasalaam shukran ara'aytum bal ka warrama waa su-aal daweyn oo in la isweydiiya mudane shuraka'akum bal kuwa aad ilaahay la caabudaysaan shuraka'akum shurakada maxaa la yidhahda ayuha alikhwa shuraka waxa waa shaloonka ma taqaanaan ayuuta ma taqaanaan wixii wax laysku darsadaa la yidhahdaa shuraka shurakaa wixii wax laysku darsado ayaa la yidhaahdaa qul ara'aytum shuraka'akum aladiina tadcuuna min duuni illah ka warrama shurakada aladiina kuwaasoo tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illahi alla sokodiisa aragaan fiiriya cajaaibn aruni bal itusiya maada waxa khalaquu ay abuureen min alardi dhulka abuurkiisa bal taakada ay ku darsadeen itusa dhulku waa abuuradee soo maa dhulkan abuuran itusbal qaybta ay abuurkiisi ku darsadeen taakaday ku darsadeen dhudhunkay ku darsadeen baacay ku darsadeen aruni maadaa khalaquu min alard am mise arrinku saas ma ahane lahum ayagu waxay leeyihiin fi samaawaati am lahum shirku dheh mise ilaahay bay la leeyihiin fi samaawaati fi khalqi samaawaat dhulka dhulka jawaab waad u weydeene ma ilaahay bay samada wax la abuureen ma ilaahay bay samada shaloongo iyo shirkadii ayuuta ugu darsadeen tabaaraka wa am aataynaahum mise waxaanu siinay kitaaban ma kitaab baanu siinayo fahum ayagu calaa bayinatin minhu xujo cad bay arrinkan u haystaan ma annaga xagga iyagu amarku ka yimid meeqa su-aalood baa la weydiiyey meeqa su-aalood baa la weydiiyey arunii maada khalaquu min alard am lahum shirku fi samaawaat am aataynaahum kitaaba fahum calaa bayinati min rabbi mise annagaa siinay maxay warqad u qornay inay wax lagu darsadeenoo annaga xagga iyagay xujo ka haystaan alle wuxuu yidhi intaa midna ma ahane bal in yacid aalimuun ay maa yacid aalimuun aalimiintu isuma yaboohaan bacduhum bacdaa aalimiintu isuma sheegaan oo isuma yaboohaan qaarba qaarka kale ilaa guruuran kada maahane waxay isu sheegaan waa waxaan waxba ka jirin wey in bimacnaa ma wey say nafyi nafyi ihbaat u noqoto in in yacid aalimuun ay maa yacid aalimuuna aalimiintu isuma yaboohaan bacduhum bacda ilaa guruura wa tacaala can mushriki qurayshin nimankii mushrikii quraysh alle wuxuu yidhi xaggooda ka yidhi inahum ayagu aayaddan fiiriya weynankeeda iyo qalbiga mawqica iyo booska ay ku leedahay inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen quraysh idaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo laa ilaaha ila allah dhaha oo laa macbuuda bixaqin ila allah ah alla xaq lagu caabudo oo cibaado xaq u leh oo in loo sujuudo keligii mudan oo in luu rukuuco rukuucda keligii qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilah alle keligii cibaado mudan ma jiro ama ma jooga dhaha ila allahu alla mooyeen intaa ku dhawaaqa waa nimankii qirsanaa tawxiid rububiya waa nimankii lalahaa walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati walard layaquluna allah wasahara shamsa walqamara layaquluna allah markii la soo gaaray cibaadada oo tawxiidu afcaali cibaad ah waxaa la yidhi inahum kanuu ida qiila lahum laa ilaha ila allahu dhaca markii la yidhahdo maxay samaynayeen haya yastakbiruun way iska weynaysiinayeenoo way iska kibrinayeen aayaddu intaa kuma dhammaanine bal hadalkoodana qur-aanku wuxuu kaga sheekeeyey wa yaquuluuna waxay dhahayeen a inaa anaga miyaa ah la taarikuu kuwa ka tegaya ooga tegaya aalihatinaa ilaahyadayada lishaacirin gabayaa majnuunin madaxa laga galay wa ayo waa nabi moxamed alay sl aflagaada wey waa nin gabayaa ah oo haddana madaxa lagaga jiro oo waalan oo qac ah miyaan anagu ilaahyadayadii oga tegaynaa wayaquuluuna aina lataariku aalihatina lishaacirin majnuun bal jaa bilxaq waa kii ilahay yihi tabaaraka jala wacala bal aayadana fiiriya wa allahu tabaaraka wa canhum ay can mushrikii quraysh ajcala alaalihata waxay dhaheen markuu alla yidhi alle keligii caabuda oo nabigu u keenay calayhi salaam waxay dhaheen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ma yeelayaa ilaahyadii hal ilaah war magacii saddex boqol iyo lixdan ilaah baa nagu filaanla oo sanad walba abaar iyo colaad iyo aanu ya ma hal ilaah buu moxamed noogu yeeraya calayhi salaatu wasalaam ina hada la shayun cujaab arrinkani arran la yaab loo la qaadan karin caqliguna usan qaadan karin weeye ayay dhaheen marka qur-aanku sidaas ayuu tawxiidkan usugay tawxiid rububiya wuxuu yidhi mualifku baab kale wuxuu yidhi min fawaaidi taqriir اllahi tacala litawxiid rububiya su-aal buu keene wuxuu yidhi tawxiidka la yidhaha tawxiid rububiya in la qiro faa'iida ku jirta maxay tahay min fawaaidi taqriir illahi ilahay inuu qariro ilahay inuu caddeeyo tabaaraka wa tacaala litawxiidi rububiya ilaahay inuu taqriiriyo oo caddeeyo oo saa u caddeeyo faa'iiday ku jirta waa maxa wuxuu yidhi inamaa qarara allahu tabaaraka wa tacaala alla waa uu caddeeyey qarara bimacnaa bayana wa wadaxa alla waa caddeeye tabaaraka wa tacaala haada tawxiida tawxiidkan wuxuu alla u caddeeyey liihbaatihi wa ta'kiidihi wa lilistidlaali bihi cala wujuubi tawxiidihi fi luluhiya liihbaatihi alla inuu sugo wa ta'kiidihi iyo inuu adkeeyo iyo walilistidlaali bihi tawxiid rububiya in loo daliishado calaa wujuubi tawxiid keliyeynta alle loo keliyeeye fi luluhiya ay bimacnaa tawxiid aaca walinqiyaad wa tawxiidu afcaali lcibaad tawxiidka loo imaan doono oo in alle keligii loo sujuudaa oo in keligii alle loo rukuucaa oo alle keligii in la baryoah oo alle keligii in la tala saartaah oo alle keligii in nadar loo galaah oo alle keligii in lagu dhaarto ah tabaaraka wa tacaala oo alle cibaadada khaaska uu uleehay oo dhan in la sugo oo alla loo sugabaa kana loo taqriiriyey oo alla u caddeeyey tabaaraka wa tacaala id bal raaci ana tawxiid rububiya tawxiidkii aanu soo marnay soo baranayna ilaa xalay yastalzimu wuxuu keensanayaa an laa yucbada ila allah alla ma ahana inaan wax kale la caabudin tawxiid luluhiya cafwan tawxiid rububiya yastalzim tawxiid rububiya inaad qirto yastalzimu wuxuu keenayaa oo keensanayaa oo ka dhalanaya maxay an laa yucbada ila allah waxda alla mooyaan inaan cid kale la caabudin hadda daliil cajaa'ib uu ku siinaya sheikhu qaala tacaala ya ayuha الnaasu اcbuduu rabkum aladi khalaqakum wاladina min qablikum lacalakum tattaquun wa wal nida baa la yidhi oo ilahay qur'aankiisa tabaaraka wa tacaala qur-aanka tasalsulka suurat lfaatixa uma suurat lbaqara markii suuratu lbaqara iyo faatixa waa dhawaqa ugu horeeyo ilaahay gaal iyo muslimba u dhawaaqay aayad ka horeysa ma jirto laa ya ayuha aladina walaa ya ayuha annaas awalu aaya wa awalu nidaa ilaahay u dhawaaqay maxaa la yidhahdaa dadka oo dhan dadka o dhan buuna ilahay la hadlay waana aayadda shaykh lislaam ibnu taymiya uu ka qoray kitaab xajmigiisu intaa dhan yahay oo la yidhaahdo alqaacidatu alcudmaa ama la yidhaahdo alcubuudiya aayaddan baa la weydiiyey ma macnaa qawluhu tacaala ya ayuha الnaasu اcbuduu rabkum ilى akhiri اlaaya uma alafa risaalatan kaamilatan dakma maطbuuca mawjuuda marka alle wuxuu yidhi ya ayuha الnaasu dadow saad u dhan tihiin waa jinsu الnaas wey gaal iyo muslim baa soo gelaya rag iyo dumar sagiir iyo kabiir nin kastoo khitaabkan uu ka suurta galo in lagula hadlo ya ayuha الnaasu dadow maxaa la rabaa ucbuduu rabbakum maxaa lagu bilaabay ucbuduu rabbakum waray rabbigiina caabuda khaaliqiinni caabuda raasiqiinni caabuda maaligiinni caabuda murabbigiinni caabuda mudabbirkiinni caabuda markaasaa weliba laguu sheegolaya alladii allihii caabuda rabbigii caabuda khalaqakum idin abuuray oo fiirsada tawxiid rububiya yastalzimu muxuu keensanayaa anlaa yucbada ila allah rabbigiina caabuda baa li aladii khalaqakum caabuda waladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka idinka horreeyena abuuray allaha caabuda marka tawxiidkii oo rububiyadiiba maxaa lagu xidhay tawxiid luluhiya oo inaad qirto tawxiid rububiya yastalzimu an yucbada ila allah waxay keensanaysaa cidan alla yaan la caabudin oo maxaa dhacay cidda adigoo ku abuurtay ma mudna inaad caabudo cidda adiga ku arsuqda sooma mudna inaad keligii caabudo cidda adig ku dili doontaa ee ku soo saari doontaay ma mudna in la caabudo cidda caafimaadka ku siisay ma mudna in la caabudo tawxiid rububiya weeye intaasoo dhan idan tawxiid rububiya yastalzimu an laa yucbada ila allah ina rabakum allah ya ayuha nnaas icbuduu rabakum aladi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون آيدا كالفيل وقال تعالى ذلكم الله ذلكم kiina allahu allowi war midkaa laydin soo tilmaamay horta waa allah ay ilmacbuud waa midkii la caabudayey rabbukum waa rabbigiin lahu rabbigaa wuxuu leeyahay almulku boqortooyada iyo maamulka keligii leh laa ilaaha ilaa hu alla xaq lagu caabudana mawjuudun ma ahaani ila allahu asaga mooyeen ee fa annaa tusrafuuna war xaggeebaa xaqa laydinkaga leexiyey xaqu waa cad yahay ee annaa tuufakuun fa annaa tusrafuun aayaddaa u fiirsada waxaa laysku dhex dhigay tawxiid aluluhiya wa tawxiid alcibaada wa tawxiid altaaca wa tawxiidu afcaali alcibaad iyo tawxiid arububiya yastalzimu an laa yucbada ila allah dalikum allahu macbudukum marka allah waa macbuud min alaha yalihu ilaahan ay macbuudan kan la caabudo allahu alla weeye markaasaa waxaa la keenay rububiyadii rabbukum khaaliqiini weeye marka midka la caabuday waa kuma waa kii ku abuuray khaaliqaagii weeye lahu lmulku maamulkana asagaa leh waa tawxiid rububiya laa ilaaha ilaa hu waa tawxiid luluhiya cibaadadana keligii baa leh faanaa tusrafuun wa qaala tacaala falyacbuduu alla wuxuu yidhi ha caabudeen war dadku ha caabudeen reer maka ha caabudeen muslimiin oo dhanna ha caabudeen gaal iyo muslimba rabba hada lbayt gurigan oo kacbada ah rabbigiila ha aabudeen ha caabudeen aayadda maxaa lagu bilaabay cibaada haddana maxaa la isticmaalay rab idan falyacbuduu ha caabudeen haye rabba hada اlbayt khaaliqu hada اlbayt maaliku hada اlbayt soo ma allaha baytkan abuuray soo tawxiid rububiya maha soo tawxiidu afcaali اllahi maha haddaba tawxiidu afcaal الlah wa tawxiidu aلrububiya ystalzimu an laa yucbada ilا اllah falyacbuduu ha caabudeen rabba hada lbeyt gurigani allihiila ha caabudeen falyacbuduu rabba hada lbeyt markaasaa fiil waxaan raacay alladii allahaasoo rabbigaasoo acamahum soo tawxiid rububiya ma yaa wa yaa wax biila yaa wax arsuqa aayaddan lixdan iyo aayaddan lixdan iyo kontan iyo lixaad suurat dhaariyaat bal aqri aayadda kontan iyo lixaad suurat dhaariyaat wama khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun maxaa ku xiga ma uriidu minhum min risq wma uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaqu du lquwati lmatin alla keligii baa wax arsuqa عlayka btaqوى اllahi in kunta gaafila yأtiika bاlarzaqi min xayثu la tdri fakayfa takaafu اlfqra wallahu raaziqa faqad razqa الطayra wاlxuuta fi اlbaحri wman dana ana الrizqa yaأti bquwati ma akla اlcصfuru shayئa maca الnisri tazulu can الdunya fainaka la tdri إida jana عlayka اllayl hal taciishu ilى اlfjri wkm min صaxiixi maata min gayri cilati wakam min saqiimin caasha xiina min adahri shaacirkaas ule cajaa'ibka oo caqiidada u taqriirinayo falyacbuduu raba hada lbeyt aladi acamahum min juucin waamanahum haddanana mataqaanaa wayutakhaafu nnaasu min xawlihim sooma reer makaha reerahooda ayaa la dafayey lakin ilahay wuxuu ku manaystay nicmat lmn almnu huwa risq risqiga waa amniga amniga nabadgelyadu waa risq acamahm min juucin wa aamanahum haddana ka nabadgeliye min khawf fadakara tacaala sharaxan yarka cajaaib waay fadakara tacaala allah wuxuu sheegay anahu waxdahu horta alle keligii inuu yahay khaaliquhu midka wax abuuray ma cid wax la abuurtay baa jira waraasiquhu midka wax biila ee wax arsua wa haadaa arrinka aan soo sheegnay mima kii wuu kamid yahay laa yashukuuna fiihi gaaladu ayna inaba dhexdooda wax shaki uusan kaga jirin wa jacala dalika wuxuuna alla ka yeelay tabaaraka wa tacaala xujatan calayhim xujo dushooda lagu oogay oo ah maxaa xujadu maxay tahay fi wujubi ikhlaasi alcibaadati lahu waxda mar haddayna shaki kaga jirin abuurka iyo arsaaqada iyo noolaynta iyo dhimashada iyo tawxiidu afcaali illah haddayna shakiba kaga jirin alla tabaaraka wa tacaala wuxuu xujo oga dhigay fi wujubi ikhlaasi alcibaadati lahu inay cibaadada keligii siiyaan waxdow keligii laa shariika lah inayna ilahay wax kale la caabudin tabaaraka wa tacaala wa qaala ilahi taala alla wuxuu yidhi aata xujadii qul alxamdu lilahi وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ilahay wuxuu ku bilaabay oo nabigiisa la amrkay waxaad odaa alxamdu lilahi dheh alxamdu lilah calى nicmaة اlislam وعalى nicmaة اliiman alxamdu wالhanaaء calى allah waa ammaan ilahay la ammaanayo tabaaraka jala wacala alxamdu lilahi وسalaam nabadgelyana ha ahaato calaa cibaadihi aladiina istafaa addoommadii uu alla doortay ee risaalada loo doortay tabaaraka wa tacaala ilah wuxuu yidhi allahu khayrun war ma ilaahay baa khayr badan oo ma cibaadadiisaa khayr badan oo ma in keligii la caabudaa khayr badan amaa yushrikuun mise waxa ay ilaahay oogu darayaan oo ilaahay hayrkii ay caabudayaan baa khayr badan xuja looga dhigay aman khalaqa asamaawaati walard tawxiid rububiya loo fariisanaya u fiirsada aman khalaqa asamaawaati walard war yaa samaawaatka iyo dhoolka abuuray haye wa anzala lakum min asamaai maaan samadana yaa biyo idinka keena faambatnaa soo dhaliya bihi bisababi ilmaa biyaha samada ka soo degay sababtoodana ku soo dhaliya xadaa'iqa basaatiin iyo beero waaweyn oo asendayaal ah yaa ka soo dhaliya oo daata bahjatin qurux u saaxiiba maa kaana lakum an tunbituu shajarahaa ayna marna suurtagal ahayn inaad geedeeda abuurtaan ailaahu maca allah ailaahun ay amacbuudun war ma mid la caabudaa maca allahi alla maciisa ka jawaaba ailaahun maca allah haddaad mar soo qirteen samaawaadka yaa abuuray dhulka yaa abuuray yaa biyaha samada samada yaa ka keena biyaha ka keena wahakada allah soo ma dhahayo kulli soo allah ma dhahayaan alla wuxuu yidhi haddaba ailaahu maca allah ay amacbudun hayrahu haddaba ma mid alle maciisa la caabudo miyaa jira oo maca allahi alla la siman oo ilaahay maciisa tabaraka watacaala bal hum ma jire bal hum qawmun yacdiluun waa qolo la sarfiyo oo xaqa laga leexiyey caqligu ma ogole waa qolo ayaan daro lala doonay ma garateen waa qolo nasiib daran yacdiluun bal hum qawmun yacdiluun intaa looguma ekaynal wuxuu yidhi aman jacala alarda qaraaran war dhulkan aad ku tumanaysaaneed dhisanaysaaneed ku soconaysaaneed webiyada iyo badahaad ka dilacsanaysaan yaa ka yeelay dhul degan oon dhaqdhaqaaqaynin oo laa yataxarag aman jacala alarda qaraara wa jacala khilaalaha anhaara yaa dhulka dhexdiisa webiyaal iyo bado ka jeexay addoomaha iyo maraakiibtu ay idiin marto ood iskugu gudubtaan biyo aad ka cabtaan dad iyo duunyaba aad ka noolaataan war yaa idiin jeexay ajaaib soom ilaahay siduu ugu bedbedelayo subxaana wa tacaala aman jacala arda qaraaran wa jacala khilaalaha anhaaran wa jacala lahaa rawaasiya yaa dhulka ku qotomiyey buuro waaweyn buurahan aad arkaysaan dhulkay hayaan wa jacala bayna albaxrayni xaajiza laba badood dhaxdooda yaa ka dhigay inayna isku dermanaynin bad macaan iyo bad dhanaan oo haddana aan isku dermanaynin dimyaad masr bay ku taallahay bal soo booqda ilaahu maca allah ay amacbuudun ma mid la caabudo ayaa ahaaday maca allah war ilaaha saas aada u qirteen miyaad wax kale la caabudaysaan bal akaruhum laa yaclamuun badankood reer gaalo waxaan ma garanayaan aman yujiibu lmudara idaa dacaa waa kuma midka ajiiba almudar midka la dhibaato geliyey midka xanuunsan midka musiibadu ku dhacday midka gaajaysan midka baahan midka colaadda ay ku dhacday markuu gacmaha kor u taagto ya ajiiba yaa aqbala yaa xaajadiisa iyo dantiisa u oofiya aman yujiibu lmudara ida dacaa inamaa ashku bathii wa xusnii ilى allah wa aclamu min allahi ma laa taclamuun nabi yacquub alayhi salaatu wasalaam nabi ma jiro ilaahay beri ilaa fastajabnaa lahu zakariya fastajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya waaslaxnaa lahu zawja inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraat هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى نبي ما صالح ma إلا إلahy baa duعadiisa أqبلay أmن يجيب المضر إذا دعاa waa كma yaa yaa gacmaha loo taagtaa yaana ajiiba idaa dacaahu markuu baryo wayakshifu suu'a yaa xumaanta iyo xanuunka iyo walwalka iyo walbahaarka buufiska iska buuqa isku buuqa isla hadalka waxalo dhan yaa qaada wayakshifu suu wayajcalukum khulafaa alard yaa idinka dhigay dhulkani kuwa maamulo oo khulafo ah oo madaxda qofkuu doono madax ka dhiga qofkuu doonana ka dejiya ailaahu maca allah ay amacbuudun maca allah warma waxaa jira midaad alle kayrkii caabudaysaan qaliila ma tadakaruun garadkaa idinku yar xusuustana waa idinku yar tahay inaad arrintaa xusuustaan way garan laayihin weli damihi far waaweyn ba wax loogu qoraa kaadi badana waa looga welbadiyaa aman yahdiikum waa kuwa midka idinku hanuuniya fi ulumaati lberi waalbaxar markaad badda iyo samada iyo hadda diyaarad baa inta kahays haysa diyaaraddaasi hay haywedenya ujeexa yaa daliilkan keenay bal adi hadda gurigaaga yaa ku tusa boqol albaab baa gurigaaga ku dhegane yaa ku tusay baad umalaysa weligaa ma isweydiisay oo ma istiri kaniyo gurigayga maxaan guryaha kaga gartay oo islaantaada maxaad islaamaha kaga garatay oo caruurtaada maxaad caruuraha kaga garatay oo xoolahaaga maxaad xoolaha kaga garatay oo diyaaradan intaa ordaysa siday labadan diyaaro iskugu dhici waayeen oo mid walba hay way u haystaa oo markabkan mugdigan iyo madowgan allah cajiib waay waxay u baahan tahay iimaanka allah nagu sugo aman yahdiikum fi dulumaati lberi wاlbaxr wa riyaaxa dabaysha yaa soo dira bushran xaalay tahay mid bishaaraynaysa bayna yaday raxmati dee roob baa imaanaya markaasaa dabayl yaroo caraf badan oo idgoon baa imaanaysa sahan weeye diyaaradda waxay leedahay dabayshaasi roob baa soo socda ya saxansaxo roob baa soo socda waa kuwa yaa idiin soo dira a ilaahu maca allah ay amacbudun gayrahu war ma arrinkaasa ya tacaal allahu cama yushrikuun baa lagu khatimay fa fi hadihi alaayaat aayaadkan aan soo marnay suurat namal kullihaa aayaadka dhammaantood iyo kuwii ka horreeyey yunkiru tacaala alla wuxuu ku diidayaa oo ku inkirayaa cala lmushrikiina gaalada aladiina yuqiruuna gaaladaas oo qiraya aaminsan biannahu tacaala waxdahu alle keligii inuu yahay huwa khaaliqu samaawaati midka samaawaadka abuuray wa khaaliqu lard midka dhulka abuuray wa anahu waxdahu naaficu daar alle keligii inuu yahay midka nacfiga keena caafimaadka keena arsaaqada bixiya addaaru ee dhibkana qaada way yaqaanaan biana hada aliqraara alla wuxuu qiray oo caddeeyey qiritaankaasi lam yanfachum ma anficin waana taa hore usoo shegnay ma xustaan oo nidhi tawxiidkan macnihiisu ma aha inuu qofku ku soo ma lam yanfachum id maxaa yeelay jacaluu waxay yeeleen maca allahi ilahan aakhar falaa tajcaluu maca allahi andaadan wa antum taclamuun ilaahay maciise inaad cid kala caabudo ilaah iyo sheekh hebelow inaad dhahdo maxaa kugu xaqsanaya ilaah iyo sheekh hebelow inaad dhahdo tabaaraka jala wacala ha yeelin arrintaa kufri bay kuu keenaysaa waana caqiide khaldan wey yaa allah dheh yaa raxmaan yaa raxiim yaa casiis yaa hafaar yaa jabbaar dheh bari ilaahay asaga danahaaga u sheego albaabkiisana garaac albaab la garaaco oo la huba inaan lagu soo celinayni albaabka allah jira garaac alla albaabkiisa habeen walba waa soo degaa rab lciza waqul yanzil ljabaaru fi kuli laylati bila kayfa jala alwaaxidu lmutamadixu ilaa طabqi dunya ymunu bfadlihi fatufraju abwaabu الsamaaءi watuftaxu yaqulu ana mustakfiru yalqa gaafira wmustamnixu khayra warisqa fayumnaxu rawaa daka qwm la yuradu xadiiثuhm alaa khaba qwm kadabuuhm waqubixuu yanzilu rabuna kula laylati ilى الsamaaءi اdunya ayuu usoo degaa war yaa dan raba war yaa xanuunsan war yaa xaajo raba war yaa muraad leh saasuu rabbi dhahaa tabaaraka watacaala asaga bari marka wa kafa asagaana kugu filan tabaaraka jala waala wuxuu yihi mualifku raximah llahu tabaaraka watacaala id jacaluu maca allah ilahan aakhar yadcuunahu kama yadcuuna allah waxaase ilahay la baryayaan say ilahay u baryayaan say ilahay u baryayan kuwan u wa hada caynu tanaaqudi fiiri arrinkani waa iska hor imaad run ah almukhaalifi lisharci sharcigana khilaafsan wlcaqli garaadkana khilaafsan oo caqliga ah id inuu sharci iyo caqli labaduba khilaafsan tahay wuxuu raba inuu ku dhaho man tafarada qofka gooni ooga yeelay alle bijamiici haadihi tasarufaat ficilka aan soo sheegno o dhan dhulka abuuritaankiisa samada abuuritaankeeda arsaaqada caafimaadka waxaan soo sheeganay oo dhan ya yaa wax dila yaa wax nooleeya yaa wax arsuqa ya cidda arrintaa u qirtay oo min alkhalqi abuurka wrisqi iyo arsaaqada iyo wlxyaai nolosha iyo wlimaatati dhimashadaba faxaqun waxaa waajib ku ah an yufrada midkaas in loo gooni yeelo bijamiici anwaaci طaacaat cibaadaadka oo dhanna in ilaahay gooni looga dhigo tabaaraka wa yuqiru sharcu wlcaql walihaada ankara tacaala calayhim biqowlih u fiirso saas daraaddeed ilahay wuxuu ku inkiray ay lahu maca allah ay a macbuudun hayrahu war ma ilaaha waxaasoo ad u qirtaan ayaad cid kale la caabudaysaan u fiirsa halkan mulaaxada sheekh wuxuu yidhi walam yaqul tacaala alla ma dhihin akhaaliqun maca allah oo maxaa u dhexeeya ailaahun maca allah iyo akhaaliqun maca allah maxaa udhexeeya wax weyn baa udhexeeya soo ma maxaa yeele khaaliqa way qirsan yihiin laakiin waxay diidan yihin waa maxa waa macbuud alle keligii la caabuday diidan yihiin marka khaaliqa wayba qirsan yihiinba lama dhina khaaliqun maca allah warma mid kaleo siduu alla wax abuuro oo kale miyaa jira lama dhihin waxaa la yidhi ailahun maca allah liannahum laa yunaazicuuna fi hada tani dood kama qabaan kadib uu baabkan wuxuu yidhi buطlaanu shirki fi rububiyati caqlan wa naqla buطlaanu shirki in alle lala wadaajiyo inay waxba kama jiraan tahay baatil ma taqaanaan inay baatil iyo maxaa la yidhahda waxba kama jiraan inay tahay in ilaahay lala wadaajiyo fi rububiyati fi tawxiid rububiya in lala wadaajiyaaye waa waxaan jirin caqlan wa sharcan xagga caqliga iyo sharcigaba wa bayana allahu tacaala alla wuxuu caddeeyey buطlaana shirki in ilaahay lala caabudo oo wax loogu daro fi rububiya ay fi tawxiidi afcaali illah falka ilaahay sameeyo in cid kale wax loogu daro arrinkaasi waa buطlaan annahu law kana dalika arrinkaa hadduu dhici lahaa lafasadat الsamaawaatu wاlard samaawaadka iyo dhulalkuba way fasahaadi la ahaayeen wa haada arrinku inuu saas yahayna mudrakun waxaa lagu gartaa oo lagu haleelaa oo lagu fahmaa oo lagu gartaa ayضa aada waa masder aada yaiidu ayضa ay rajaca lagu noqoye saas baa la yidhahdaa wa hada mudrakun waxaa arrintaa lagu haleelaa ayضa mar labaade bibadaa'ati اlcuquul caqliga iska cad caqliga cad ee aan qarsoonayn horta waa lagu garanayaa see lagu garanayaa gaariga meeqa nin baa wadda isha gaariga meeqa darawal baa shukaanta haysa alaysa hal soo maa hal baa hayaa ujeersa ma dhici karta yadado gaari baan wadayaayo laba darawal baan leh may maxaa dhacaya shil baa dhacaya xaadis baa dhacaya hadduu ninkii dhaho wadadaasa maraya mayaana tanaa maraya see loo kala soconaya walidalika aayaddan cajaa'ibka badan u fiirsada qaala tacala wuxuu yidhi ma اtakada allahu min walad allahu akbar alla ma yeelanin min walad waa aflagaado ilaah baa walad leh ciisa ilaah ah aflagaado wey maalin dhaweyd baan u sheegay intaan ka bixin meeshan ka imaaday shan iyo labaatanka bishani nebi ciisaa dhashay waa chrismas oo waa loo dabaaldegayaa soo lama dhihin oo waa la weynanayaa soo lama dhihin dad baan weli fahmin waxa laga wado nebi ciisa dhashay waxay oo hadduu dhashay in lagu farxo soo ma aha nebi ciise hal baa ka maqan oo inay fahmaan u baahan nebi ciisaa dhashay laba mid weeye in la dhaho ilaah baa dhashay waa dadka aaminsan nebi ciise inuu yahay ilaah wahada kufr aayadda toddobaatan iyo labaad ee suurati almaa-ida le muxuu ku yidhi tabaraka wa tacaala laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiix kuwii gaaloba maxay dhaheen ciise waa ilaah aayadda soddonaad ee suuratu tawba wa qaalat alyahuudu cusayrun ibn llah wa qaalat annasaara ciise bn llah waa mar labaad ayib laba daran mid dooro inaad dhahdo ilaah baa dhashay soo gaalnimo ma inaad dahdo ilaah baa wiil dhalayna khalaas labadaa wax ka dhexeeya marka ma leh ifhamu fahma oo caruurta ku tarbiyeeya oo marka ilaahay ciisa dhashay annagoo og ciise inuusa afar labaatan dhalanin qaطcan ma dhalan bri abriil buu dhashay nab ciise taarikhdao dhanna dib baad ugu noqon doontaan nebi ciisaa dhashay oo afar iyo labaatanka bishan december dhashay macnaheedu waxaa weeye ima ilaaheedna baa dhashay imaa ilaah baa wiil dhalay allana wuxuu yidhi ma اtakhada allahu min walad walaysa bimawluudin walaysa biwaalidin walaysa lahu shibhun tacaala lmusabaxu ilaahay tabaaraka wa tacaala walad iyo wiil midna ma yeelan lam yatakid saaxibatan walaa waladan xaas iyo ilmo midna ma yeelan qul huwa allahu axad allahu samadu lam yalid walam yuulad ma dhalin lamana dhalin see ku noqon kara ilaah wax wakti soo bilowda leh oo la dhalay ama la dhalay laa taakuduu sinat walaa nawm lam yatakid saaxibata walaa walada ma اtakhada allahu min walad ilaahay walad ma yeelanin wma kaana macahu min ilaahin alle maciisana ma ahaanin ilaah oo macbuud oo la caabudo idan arrinka haddaan saa ka dhigno oo la yidhaahdo ilaah macbuud kaloo lala caabudaa jira ladahaba waa la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah walba bimaa khalaq de wuxuu abuuray soo war cad ma ilaah walba noo kala saar buu dhihi lahaa meeqa dawladood baana haye soomaaliya meeqa dawladood baatiin saa daraaddeed noo kala saara ilaah walba wuxuu dhihi lahaa intan anaa iskale hebel laan baa la yidhahdaa sax yaa la xanaaqinaba eh? intana hebelaan ba ilaahyadu way kala saaran lahayn waxooda ma saasa marka saxa marka ma dhici karto idan ladahaba kulu ilahin bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacd weliba intay isku dulqooqaan iyo mid walba midka kale ka inuu ka sarreeyo oo ghalabada uu ka helo u jeclaan lahaa walacalaa bacduhum calaa bacd ilahi wuxuu yihi subxaana allah alla waa ka nasahan yahay in la dhaho laba ilaah baa jirta ama ilaahay baa wiil dhalay ama ilaahay baa gabadh dhalay ama ilaahay baa saaxiib yeeshay acuudu billah waa cayn lkufri ha laska ilaaliyo in carruurteena lagu tarbeeyo khatar wey ha subxaan allah cama yasifuun alla waa ka fog yahay waana ka dheer yahay waana ka nasahan yahay waxa ay ku tilmaamayaan alwaasifuun waxa ay ku tilmaamayaan aayaddan u dambaysa dersiga inaan ku khatimayo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi tabaaraka jala wacala law kaana fiihimaa aalihat ila allah lafasadata aayad kaloo ka cajaci badan law kaana fiihimaa haddii samaawaadkan iyo dhulalkan dhexdooda uu jiri lahaa aalihatun ilaahyo ila allah alla ma ahane macabuudka la caabudo iyo khaaliqa abuuray haddii midaan ahayn uu jiri lahaa ila allah midaan allana duujin laha maxaa dhici lahaa lafasadata way fasahaadi lahaayeen samaawaadka iyo dhulalkaba intaba way fasahaadi lahaayeen qaacidadaad qaadanayna marka waxaa weeye allahu waaxidun fi daatihi waaxidun fi asmaa'ihi waaxidun fi afcaalihi waaxidun fi tasarufaatihi huwa alwalu falaysa qablahu shay wa huwa falaysa bacdahu shay wa huwa falaysa fawqahu shay wa huwa albaطinu falaysa dunahu shayء wa huwa calى kuli shayin qadiir facaalu lima yuriid la yus'alu cama yafcalu whm yus'aluuna walaa yakaafu cuqbaha allah waxaan weydiisanayaa tabaaraka jala wacala inuu dersiga uu nagu anfaco waana dersigeeni labaad halka ayaan caawa kusoo afjarayna dersigeeni wajazakum allahu khayra wbaaraka allahu fikum waaxsan allahu ilaykum assalaamu alaykum waraxmat ullah haddii wax su-aalaha jiraan insha allah bismi llah fadl sheikhi alaykum الsalaam waraxma wa fik ayib bismi llah horta fitanku markii ay bataan ha lagu dhego kitaabka qur-aanka iyo sunada caduu calayha binnawaajid gows weliba in lagu qabsaa saa xale sheegnay kelimada xale waan baraarujina wa xusaan baan u malaynaya cilmi walba aqsaam buu leeyahy akhi kutubtan fiqiy fiqiga ee noo qoran kulligood aqsaam bay leeyihin caqiidadu aqsaam bay leedahay adigaa dhowr magac baa lagu dhihi karaa waxaa lagu dhihi karaa cusmaan waxaa lagu dhihi karaa abu cusmaan waxaa lagu dhihi karaa umu cusmaan alaysa kadalik lakin yuqsadu datan waaxidan soo ma hal data loo socdaa walaysa inay saddex qof ay kala yihiin waxaan ognahay kulligeen oo ragga aad sheegtay iyo kulli la isku wada waafaqsan yahay luqada marka laga hadlay khaasatan marka laga hadlayo naxwada marka laga hadlay kitaabka ugu yar ee la yidhaahdo alajruniya la yidhaahdo kalaamka markuu qaybinayo wuxuu dhahaa alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci waaqsaamuhu halaa ismun wa ficlun wa xarfun jaa limacna wuu qaybinayaa xaggee laga keenay ma qur-aan baa kusoo arooray ma sunaa kuso aroortay maya daliilka lagu saaray magaciisa waxaa la yidhahdaa waa waa la isla ogol yahay dhammaan inuu daliil yahay kutubta usuululfiqiga abaana lagu darsaa waa baab dhan oo la yidhahdo alstiqraau alistiqra waa maxay istiqraa waxaa la yidhahdaa tatabucu aladilla adilada marka si fiican loo dabagalay oo loo dhuuxay ayaa waxaa la arkay maxay luqada carabiga inay saddexda ya ima inuu waxan ismiyah ama al ama tanwiin ama xuruuf lqasam ama idaafa wixii lagu yaqaano dee maxaa la yidhahdaa ismiga ama inuu facil ficil yahay oo qad iyo siin iyo sofiya taa u taanidii saakina inuu yahay ama inuu yahay xaraf xarafkaasoo laba weliba usii qaybsama jaa limacna iyo midka almuhim tawxiidkuna waa noocaasoo kale waa caqiidadii qur-aanka marka la dhex galay oo sunnadii la dhex galay oo culummadii warkooda dhex galay waxaa la ogaaday qur-aanku wuxuu ka warramay inay saddex un tahay ima inuu yahay tawxiid ka hadlaya afcaasha ilaahay ilahay baa wax dila ilahay baa wax nooleeya ilahay baa wax arsuqa sidan oo kale dabaylaha gaajada faqriga haninimada tawxiidka marka waxay u bixiyeen waa tawxiidu rabbinimada tilmaamayo alkhaaliq araasi qur-aanka ina rabakum la khalaqa leh lahu mulku samaawaati leh irtibaad buu ku samaynaya tawxiidka ka waramaya cibaadadana oo ilahay in cibaadada loola qastana wuu noo imaan doonaaye aluluhiya oo cubuudiya ayaa loo bixiya tawxiidu afcaali lcibaad waa addoommadu waxa ay la imaanayaan wax alla wixii tawxiida oo ku tacalluqa ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa qawiyun shadiid lmixaali maxaa la yidhahdaa allah tabaaraka watacaala waa raxiim waa raxmaan waa maalik waa ya asmaada ilahay iyo sifaatka ku dhex jira kulu sifatin tatadamanu kulu ismin yatadamanu sifatan intaasoo dhanna waxay u bixiyeen magacyada ilaahay iyo tilmaamaha ilahay walilahi alasmaau lxusna fadcuuhu biha marka waa fahamkaas weeye waxa un laga fahmay wax weyn ma jiro wax dhibaato ah ma jiro tawxiidku waa quraan waxa weeyaan waa tawxiidka qur'aanka iyo sunnadu ay noo sheegeen laa mushaaxaata fi lisilaax magacaad doonto adu ku bixi afar ka dhig haddaa rabto nin rag haddaa to intaad kitabka xidi dhex gasho alalahi tawxiidka kalaa soo hela dheh mid shanaad ka dhig haddaad doonayso muhiimadda weyn waa maxay musamayaadkan ama khuseeyee waxa la aaminsan yahay marka saddex ilaah nin xanuunsan oo fahamka luqada carabiga garanaynin unbaa u